la yidhaah kan waxaa la yidhaahdaa ism mawsuul kan ismishaara la yidhah waxaas waxaa mufradaad waa dhammaadeen hadda kadib murakabaada laga hadlaa kalaam taamaa laga hadlaa mubtada iyo khabar aa laga hadlaa ficil mafcuul qaadanayo ficil iyo faacil iyo mafcuul waxaasaa laga hadlaa ficil iyo faacil iyo tamyiis ficil iyo faacil iyo waxa weeyaan masder afcaashii mansuubaadda ahayd afcaashii majsuumaadda ahayd waaxaasaa la gelaa murakabaadaa la gelaa asmaada marka waa saddex marfuucaad mansuubaad iyo majruuraad waa saddexdaas wey isim kale ma jiro isim marfuuca isim mansuuba iyo isim majruura marfuucaadda uu hormariyey maxaa yeele waa cumde waa tiir waa tiir waxaa loola jeedaa kalaam kasta oo carabiya lagama maarmo isim marfuuca inuu ku jiro lama keeni karo jumlo mufida kalaam صaxiixa oo carabi ah oo ism mafruux uusan ku jirin laakiin waa la keeni karaa kalaam oo taam ahoo صaxiixa ah oo ism mansuub uusan ku jirin majruurna ku jirin waxaa leedaha qaama zaydun qaama zaydun waa ficil iyo faacil ism marfuuca waa ku jira laakiin ism mansuubana kuma jiro mid majruurna kuma jiro saas darteeda maxaa leedaha marfuucaadda maadaamaan marna laga maarmin cumda mansuubaaddana fadla la iska yidhaha fadl dheeraada baabulmarfuucaati hadaa midkaanu baabulmarfuucaati kuwii la rafciyey baabkoodii weeye min alasmaai asmaada xaalay ka mid yihiin marfuucaadaas almarfuucaatu kuwii la rafciyey casharatun toban weeye marfuucaad waa jamcu marfuucin hadda marfuucaad waa jamcu manusaalin laakiin mufradku muana maaha mufradku waa mudaker marfuucun ism la rafciyey wey ah, maxaa jamcu manusaalin loogu keenay waa anagii soo sheegnay shan mufrad aa jirta shan mufrad oo qiyaas jamcu manu saalim loogu keeno yaa korka ka haya shantii mufrad shan mufrad jamcu manu saalim shan mufradaa qiyaas looga keena yaa korka ka haya waa soo sheegnay jamcu manu saalim markaan ka hadlayne shan mufrad haya hay korka ma ka haydaa hadi korka ma ka haydaa haya mufrad oo muanas ah haye mm haye bal adig ardayga calam muanaf wax alla wixii ah o wax alla wixii taawtaa mid ku jirta ama muanaf ahaata ama mudakar ahaade labo sifatu mudakarin ligayri caaqil waa midkaan maanta aan joogin waa kana marfuucun waa ismun marfuucun soo maa isma waxa weya waa mudakar laakiin macaqligu leeyahy ism ifadiisi wey ismun marfuucun marfuucanta waa ifo صفة لمذkr لغayr cاaqل wey kaas wey maanta sooma jeedo marka شhantiiu ka midi almarfuucaatu kuwa la rafciya casharatun toban weeye wahiya tobankii alfaacil weeye faacil waa la rafciya yahdi allaahu linuurihi yahdi waa ficil mubaaric allaahu waa faacilki waa la rafciya wاlmafcuulu waa mafcuul aladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu mafcuul ladii lam yusama faacilun naab faacilna waa la yidhaha naab faacil waa la rafciya idaa zulzilat اlardu zilzaalaha hadda fiiri alardu maxaa loo rafciyey maxaa loo rafciyey waa naab faacil waa naab faacil waa labo wlmubtada mubtada iyo khabaru khabarkiisii waa afar mubtade iyo khabar mubtade iyo khabar allaahu rabbuna allah waa mubtada rabbuna qabr kan shanaad wasmu kaana kaana isimkeeda waa akhwaatiha iyo kaana walaalyaalkeeda isimkooda kaana iyo walaalyaalkeeda isimkooda waa la rafciyaa wamaa kaana allaahu liyadlimahum wamaa kaana allaahu allahda ismu kaana waa la rafciya laysuu sawaaan laysuu wowdaas waa ismu lays wowdaas waa rafcisanta halka maxalka ayay ka rafcisanta marka waa shanan marayna wasmu afcaali muqaarabati afcaal muqaaraba ismkooda waxaan kitaabkan uu ku siyaadiyey jumladdii waxaa ka mid a ah le afcaalan afcaal muqaaraba afcaal muqaaraba waa arki doonaa kaada ka mida ah, casaa ka mida ah. kaada casaa afcaashaas waxay rafciyaan ism khabarna waa nasbiya marka waxaa leedaa fiiri yakaadu zaytuhaa yudiiu yakaadu wuxuu ku siganaa zaytuha geedaa saliideeda zaytu maxaa loo rafciyey waa ismkii yakaad yakaadu zaytu facasa allaahu an yaatiya biاlfatxi casa allaahu fiiri casaa ka mid afcaal muqaarabada allahdaas waa ismkeedii casa allaahu alla wuxuu mudan yahay marka afcaal muqaaraba ku dar waa lix wasmu xuruufi wasmu lxuruufi xuruufta isimkooda xuruufta almushabahati loo ekeysiye bilaysa waxaa jirta xuruuf la yidhaha xuruuf lmushabaha bilaysa oo afara ah. xuruuf afara ah aa jirta oo la yidhaha xuruuf lmushabahati bilaysa maa wey laa wey laata iyo il waa afar taas waa noo imaanaya insha allah maa laa laata in waxay rafciyaan isim isimay rafciyaan qabarkana waa nasbiyaan waxaa leedahay falaa shayun cala alardi baaqiyan falaa shayun laadu shayuntaas iyadaa rafcinay baaqiyanna iyadaa nasbin marka shayuntaas waa ismu laa fiiri waaya waa toddobo wa khabaru ina wa akhawaatihaa ina iyo walaalayaalkeed wa khabaru ina wa akhawaatihaa ina iyo walaalayaalkeed khabarkooda ina iyo walaalayaalkeed waa lixdii xarafoo tiqiin isimka waa nafiyaan laakiin yay rafciyaan khabarka in allaha afuurun raxiim afuurun waa khabaru ina saasaa loo rafciyey afuuru wa khabaru laa laa khabarkeeda allatii laada linafyi ljinsi usugnaaday laa tia majruurku qaadatay waa laa naafiyatu liljinsi isimkay nasbidaa khabarka waa rafcidaa laa rajula afdalu min zaydin laa rajula nin ma ahan afdalu mid ka fadli badan min zayd ir afdalu ir afdalu waa la rafiyey waa sagaal mid ka tobnaad waa maxay iyo wa taabicu midkii raaca lilmarfuuc mid la rafciyey mid la rafciyey kii taabicu noqdaana isna marfuucu noqona wa huwa taabicuna arbacatu ashyaa shayaalaa fara weeye annactu wey walcadfu cadaf wey watawkiid tawkiid walbedel bedel marka tobankaas weeye asmaada la rafciya baab faacili haadaa midkaanu baab faacili faacilkii baabkiisi weeye faacil luqada maxaa la idhaha man wjada ficla waa midkii ficilka sameeyey ah, faacil waa mid wax sameeyey xagga luqada man wjada ficla a la idhaha ah, man wjada ficla waa midkii ficilka sameeyey taas waa xagga luqada isilaaxa maxaa la idhaha faacil waa kan asaa kuu sheegay alfaacilu huwa alsmu waa ism isimkoo almarfuucu la rafciyey isimkoo almadkuuru la sheegay qablahu isimka hortiis ficluhu ficilkiisii aw amase maa shay ayaa la sheegay huwa maaguba fii ta'wiilificli ficil macnihiis leh istilaaxiisa waa kaas haddii lagu weydiiyo faacilka istilaaxiisa waa kaas huwa alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu aw maa huwa fii ta'wiili اficl sidaasaa la yidhaha horta waa ism ism haddii lagu yidhi labu mid noqon karaa ism sariixa ism cad aana waxaa istaagay zaydun hadda zaydun waa faacil zaydun waa faacil waana ism sariixa waxaa kaloo noqon karaa ism muawal ah oo xuruuftii shantaa heer ayaa iyo wixii ay galeenaa laisku awilo markaasaa ism laga dhalaadiyey faacil waa noqon karaa fiiri alam yni liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum yani waa ficil mudaaric aaway faacilkiisii an takshaca antaas iyo takshaca oo ficil mudaarica laga dhalaalina alam yani miyaysan u dhowaan liladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyeen an takshaca quluubuhum khushuucu quluubihim khushuucdaasa faacila marka marka lagu leeyahay faacilku waa isim isimku muxuu noqon karaa sariix isim iska cad qaal allah muxuu kaloo noqon karaa ismu awal ah oo xarfu masder iyo wixii uu galay laga dhalaaliyey xarfu masder iyo siladiisa awalam yakfihim ana anzalna fiiri yakfi faacilkeeda awe anna anna shantii ka mideed eh. anna isimkeeda khabarkeeda laga dhalaalina awalam yakfihim miyuusan ku filnaan anna anzalna ey inzaaluna ah, annaga soo dejinteedna inzaalu marka aacilku waa m a lgu i maxaa isla soo gela صarيix muwl isimku almarfuucu la rafciyey lafdan ow maxalan ow taqdiiran isimkaasoo almarfuuc la rafciyey lafdan ow taqdiiran dhe ow maxalan isimka waa marfuuc haddii lagu yidhi mar lafdigaa laga rafcina waa goorma waa markuu yahay mucrab icraabkiisuna daahirya qaama zaydun ama taqdiirtaa laga rafcina qaama muusa amase maalka laga rafcina waa markuu mabniya qaama haadaa og maalka laga rafcina marka waa marfuuc markii lagu yidhi maxalan ow taqdiiran ow waxaa tidhahdaa lafdan ow taqdiiran ow maxalan sidaas weliba waxaa lagu daraa bificli bificlihi taami ficil taamana waa in lagu rafciyey maxaa yeeley haddii ficil naaqis ah, afcaashu labay uqaysantaa ficil taam ah iyo ficil naaqisa ah afcaal naaqisa waad aragteen waa kaana akhwaadeeda ficil naaqisa haddii lagu rafciyo lama yidhaha faacil maba lagu magacaabo xagga macnaha faacil ha ka noqdo laakiin faacil lama yidhaha ism aa lagu idhaahda marka marka la leeyahay faacil waxaa shardiya in lagu rafciyo ficilkan maxaa baxay wixii lagu rafciyo ficil naaqisa maxaa lagu magacaabaa ism ismaa laleeyahay ismu kaana iyo ismu fulan ficil albaaqi calaa siiqati اasliya ficilka lagu rafciyo waa inuu siiqadiisii baaqi ku yahay oo asalka aheed maxaa baxay ee ficilkii oo loo bineeyey lilmajhuul ah, ficilka haddii loo bineeyo lilmajhuul markaas hadee waxa uu rafciye isimka uu rafciye faacil lama yidhah maxaa la yidhaha naa'ibu faacil amase mafcuul ladii lam yusama faacilu marka intaas waa laga maarmaan alfaacil faacilkii huwa alsmu waa ism ismkoo almarfuucu la rafciyey ismkoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficlu marnaba faacilku kama soo hormari karo caamilkiisa ow amase maa shay ayaa hortiis la sheegay huwa maaguba fii ta'wiili ficli ficil la macna faacilka waxa rafciyaa maaha ficil keliya waa ficil ama wax فعل macnihiisa wata oo maxay tahay maa fii tawiil ficli wax ficil la macnaa kasmi faacili sida ism faacil wa صifati اmushabahati oo kale wاlmasderi oo kale wasmi اficli oo kale wa amhilati mubaalaqa oo kale wasmi tafdiili oo kale waa kuwaas marka waxaa ka horeeya faacil ficil ama shay ficil macnihiis wata oo waa maxay waxa ficil macnihiis wataa kasmi اfaacili sida ism faacil wa صifati اmushabaha صiفة مشhaبهة oo kale والmsdri oo kale وaصم الفiعل oo kale وأمثiلة مbaaلغة oo kale وaصم التفضيل oo kale marka فicilka amase isimka la macnaha ee faacilka qaadanaha waxaa shardi ah faacilka inuu صifo ku quntaya amase ficil ka dhacay uu yahay labada mid noqon kara mar walba maaha ficilka macnihiis inuu faacilku wax sameeyey maaha mar wuxuu noqonaa صifo ku quntay faacilka hadda maxaan ku leeyahay fiiri maata zaydun zayd waa dhintay maata zaydun maata waa ficil zaydun waa faacil mayd masagaa dhimashada sameeyey maya waa صifo ku quntay صifo uu ku sifoobay haddaan idhaahdo laakiin qaama zaydun zaydaa istaagay istaagu waa ficil uu sameeyey zayd marka aacilka ficilku marna wuxuu noqonaa sifo ku quntay marna wuxuu noqonaa ficil uu isagu sameeyo ka dhacay marka taasna waa inaad fahamta waxaa la yidhi smaa lagu yidhiya jumlo ma noqon karto weligeed jumla ma noqoto jumlo weligeed ma noqoto aacil ah, jumlo ma noqon karto aacil aacil waa noqon kartaa jumladu laakiin ma noqon karto aacil haddii aad weydo wax kale waxaa laga dhigaa faacilka damiir damiirkaasoo u laabanayo masderka ficilka mafhuumkiisa ir haddee uma badaa lahum min bacdi maa ra'w laayaati layaskununna uma badaa lahum waxaa u daahiray oo u soo baxday oo u muuqatay min bacdi maa ra'ow markay arkeen ka gabal al aayaati mucjizaadkii layasjununahu nabi yuusuf inay xidhaan oo xidhaan oo xidhaan hadda fiiri badaa qofkaan ixraabta oqon wuxuu moodaa badaa faacilkeedu jumlada layasjununna inay mana aha maxaad samaynee faacil iskaga soo qada oo masderka u laabana uma bada albadaau dhe uma badaa waa u muuqday albadaau muuqashadii oh. uma badaa wuu u muuqday watabayana lakum waxaa iniin caddaaday kayfa facalnaa bihim sida aan ku samaynay watabayana lakum waxaa iniin caddaaday kayfa sidii facalnaa bihim aan ku samaynay hadda fiiri tabayana faacilkeeda qofkan hore moodaha jumlada kayfa facalnaa inay jumlana faacilmaba noqoto maxaad leedaha marka masderka ficilka usoo qadar watabayana waxaa u caddaaday lakum idinka atabyiinu caddayn cadayn iska dhig atabyiinu cadayn marka faacilku ma noqdo jumlo jumlo ma noqdo ma noqdo alfaacilu faacilkii huwa alsmu ism weeye ismko almarfuucu oo la rafciyey lafdan ow taqdiiran aw maxalan ismko almadkuuru la sheegay qablow ismka hortiis ficlu ficilkiisii oo amase ficil kama horeeye maa shayaa la sheegay huwa maagaasu fii tawiil ficli ficil macnihiis ku sugan wa huwa faacilkii kaa'inun calaa qismayni laba qaybood korkoodu ku sugnaaday faacilku laba qaybood wey daahirin mid daahira wa mudmarin iyo mid mudmara daahir mid faacil daahira wax alla wixii mudmar ka soo haray wey sida wajaaa almucadiruun daahir iyo mudmar mudmarna waad soo barata waa laba qaybood mutasil iyo munfasil dhammaan waaba laguu soo tiriyeyba ilaa lixdan iyo kow xaba lagu sheegay soo ma waa hayda amaanadaas adaa lagaa sugaa soo tiri marka lagu yidhaaha iska kala dayn wa huwa faacilkii kaa'inu calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaado daahiri mid daahira waa mudmarin fa daahiru kii daahirka naxw qaala lahu alla wuxuu yidhi قال وفعل ماض الله رفع قال مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره قال رجلان لبن وحي لهذه قال وفعل ماضي رجلان فاعل قال مرفوع وعلامه رفعه الالف وجاء وحيمدين المعذرون كو عذر دارنايين جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من العرب المعذرون فاعل جاء مرفوع وعلامه رفعه الواو لان جمع الجمله الصالح لانه جمع المذكر الصالح yawma maalin aa ah, la soo bixinaa mabcuuunada ka horayda ku tacalluji yowma maalin in la soo bixiyo yaquumu naasu dadku ayaa istaagayaan yaquum waa ficil mubaaric annaasuna faacilu yaquumu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqi marka fiiri faacil waa marfuuc aa ah, lagu yidhi halkan faacil a ah, lagugu sharaxa waa xukunkiisana waa lagugu sheegaa waa marfuuca lagu leeyahy waa la rafcina laakiin calaamada lagu rafcina horaa kusoo bara baabu macrifati calaamaati اxraam kusoo bara hadduu mufrad noqdo maxaad ku rafcine dam qaala اllaahu hadduu musano noqdo maxaad ku rafcine qaala rajulaani hadduu jamcu salim noqdo maxaad ku rafcine wow wajaaa almucadiruune khalaas ism waxa weeyaan kalna ismu jamaca la yidhahdaa yawma yaquumu الnaas annaas asaga sida mufradkia loo exraaba damaa lagu rafcina wa yowmaydin maalinkaasay yafraxu farxayaan almu'minuuna yowmada darafu zamaan weeye yafraxda ka dambaydaa lagu tacallujinaya yafraxu waa ficl mudaaric marfuuc almu'minuuna waa faacilki waa jamcu kusaan wow waa lagu rafciyey qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi fiiri asmaau situu noqday wow waa lagu rafciyey qaala waa ficl abuna waa faacilu qaala marfuuc wa calaamatu rafci alwow liannahu min alasmaa sit taas wuxuu ahaa isimkii daahirka ahaa wlmudmaru mudmarkii naxwu qawlika hadalkaad ku hadasuu la mid yahay darabtu anaa garaacay wa darabna anagaa garaacnay ilaa akiri intii laga gaaro wad baa taqaanay ilaa akirka aad ka gaarto ilaa aakirka aad ka gaarto wad darabtu taadaanu waa faacil waa la rafcina laakiin halkaa laga rafcina maalka maxalka darab na naadaas waa faacil waa la rafcina halkaa laga rafcina maxalka kamaa taqadama siduu ku soo hormaray fii fasli mudmar mudmarka fasalkiisii halkaasuu kugu soo hormaray wاladii midkii fii tawiili اficli ficilka macnihiisa ku sugnaaday hadda wuxuu kuu soo miaaliyey faacil oo waxa rafciyayoo caamilka uwa uu yahay ficil hadda wuxuu rabaa inuu ku baro faacil oo aan ficil rafcin laakiin ism ku macnaha rafciyey sida ism faacil oo kale naw aqaa'imun zaydani labadii zayd kuwa taagan ma yihiin aqaa'imun kuwa taagan ma yihiin azaydani labadii zayd aqaa'imun hamsada maxaa loo gelshay ma camal falaya qaa'imunta isimka faacil hadduu haddaan calo ku jirin hadduusan ictimaad helin waa inuu helo waxuu cuskado isimka faacil markuu camal fala haddaan calo ku jiri haddii calo ku jirto waa iska camal fala uma baahna wuxuu cuskado laakiin markaan calo ku jirin wuxuu rabaa ictimaad hamsadaana ka mid a waxyaalaha uu cuskado marka hadda qaa'imun waa isim faacil ictimaadna waa haysaa hamsadu cuskana khalaas waa camal fali karaa marka qaaimun hadda waa mubtadi maxaa leedaha aqaa'imun alhamsatu lilistifhaam qaa'imunna mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii akhirih ku laaba marka mar kale waxaa tidhahdaa qaa'imun ismu faacilin yacmalu camala ficlin yarfacu lfaacila markaad mubtadanimada icraabkeeda dhammaydo adib ugu laabee aa qaaimuntu waa ism aacil yacmalu camala ficlihi ficilkiisi camalkiisi camal fala oo ahaa qaama qaama ficilkii ahaa ficilkaas mafcuul ma qaadan jirin faacilu qaadan jirin soo maaha asna faacilu qaadana yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila faacilu rafcina azaydani faacilu qaa'im waa faacil maahan abar mubtadaanu khabar ma qaato mubtadaaan khabar lahaynaa la yidhaha kabarkii waxaa ka deeqay oo booskii qabarku degi lahaa degay faacilka marka waxaa tii azaydani aacilu qaail sad masad khabar dhe wuxuu buuxiyey booskii kabar isagaa buuxiyey meeshii khabar degi lahaa isagaa degey maxaad leedaha marka azaydani faacilu qaaim faacilu qaa'im ad leedaha sad wuxuu awday oo buuxiyey masad khabar kabarka meeshii uu buuxi lahaa wa calaamatu rafcihi alf لأnnahu mn marka hadda azaydani waa faacil ficilna kama horeeyo maxaa ka horeeyo maa fii tawiil اficliya ka horeeya ism oo ficil macnihiis wata maxaa yaele qaaimun yay la macno tahay qaama ay la macno tahay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tacala ila waa sareeyahay mukhtalifun alwaanuhu wa annaasi wاdawaabi واlancaami mukhtalifun alwaanuhu fiiri wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah uu ilaah yidhi wadawaabi daabadihii dhul socotadii waxaa ka mid ah walancaami xoolihii waxaa ka mid ah min alancaami wa min annaasidaas fiiri min annaasidaas jaarmujruurkaas waa khabar mubtada soo qadara marka wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ahaaday kaainuna lagu tacalujina waa khabar muqadama mubtada muakran gadaal ka rabna wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ahaaday wadawaabbi xoolihii kamid ahaaday dhuulsocotadii dhe walancaami xoolihii kamid ahaaday wa min annaasi dadki waxaa kamid ahaaday wadawaabi dhulsocotadii waxaa kamid ah walancaami xoolihii waxaa kamid ah sinfun dhe mutadiin muaarka waa kaasaa sinfun nuucaa kamida sinfigaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisa sinfuntaas waa mubtada muaara mukhtalifuna waxaa laga sifaynaa sinfun marka waa camal fali kara maxaa yeelay wuxuu haysta ictimaad oo muxuu cuskaday mawsuufkaas ism faacil haddaan al ku jirin muxuu rabaa ictimaad wax uu cuskado hadda yuu cuskana mawsuufka mukhtalifun sifay noqd soo maahan sinfun taa mawsuufa mawsuufkaasuu cuskana oo ictimaad u ah wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a wadawaabi daabadihiina ka mid ah dhul socotadii walancaami xoolihi waxaa ka mid a sinfun nuuc nuucaasoo mukhtalifun iskhilaafsan yahay alwaanu midabyaalkiisa sinfun marka waxaad tidhahdaa sifatu sinfi mukhtalifun taad ecraabe maxaadeh mukhtalifun sifatu sinfin wa sifatu lmarfuuc marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri ku laabo waxaad tidhaha mukhtalifun ismu faacilin yacmalu camal ficli yarfacu faacil aye alwaanuna faacilu mukhtalif marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri alwaanu waa jamcu lown waa jac tagsiir soo jac tagsiir dama laguma rafci jirin khalaas alwaanu mudaaf walaa mudaaf ilayh mabniin cala dami fi macli jir waay walilfaacil faacilkii axkaamun axkaam u sugnaadeen halkaan waxaan ka gelaynaa faacilka sagaal xugunu iska leeyahay sagaal xugunu leeyahay faacil kastaaba axkaamtii ah, faacilkaan gelayna oo imsa weeye sagaal weye sagaal sagaal xugunu leeyahay wlifaacili dhe wlifaacili faacilkii axkaamun axkaam ayaa u sugnaadeen minhaa waxaa ka mida anow faacilka laa yajuusu ma banaana xadfu la xadfidiisa o xukunka koobaad faacil lama xadfi karo faacil in la xadfaa ma banaana lnow faacilku cumdatu waa tiir wlcumdatu laa yajuusu xadfuha waa tiir tiirna lama xadfi karo haddaad guriga tiirka ka xadafto waa kaa duma Ah. hadda masjidkan haddaan afartan tiir ka bixino ma taagnaana waa soo fadhiisaa ah. marka faacil waa cumde cumdana lama xadfo waa tiir waa tiir lama xadfi karo fain dahara faacilkii hadduu ka muuqdo fi lafdi xagga dhawaaqa naxw qaama waxaa istaageen azaydaani hadda qaama ficil maadi way faacilkeed waa muuqdaa waa azaydani waa musana alifta lagu rafciyo wazaydani haddana miaal kale waa wazaydani labadii zayd qaamaa waa istaageen qaamaa faacilkeed waa muuqdaa waa aliftaas azaydana ah, waa mubtade qaamaa waa qaama iyo aliftaas oo faacil jumladaasi azaydana khabar u ah hadduu marka sidaasoo kale lafdiga uga muuqdo ama isim daahiruu noqday sida qaama zaydani ama damiiruu noqday sida azaydani qaamaa hadduu sidaasoo kale u muuqdo aawa inta shardiyada jawaabkeedii waa kana fadaaka waadix intaas arkeed waa isxadyahayu fi fadaaka waadix fain dahara faacilkii hadduu ka muuqdo fi lafdi dhawaaqa naxwo qaama zaydaani labadii sayd a istaageen wa zaydaani labadii sayd qaamaha waa istaageen fadaaka kaasu waadixun waa iska cadi wailaa in lam yadhar fi lafdi wey wailaa waa in shardiya iyo lam naafiya wailaa in lam yadhar haddaan faacilkii ka muuqan fi lafdi fa huwa damiirkii huwa aacilkii de fahuwa faacilkii damiiru waa damiir damiirkoo mustatirun asturan naxwu zaydun zayd qaama waa istaagay huwa zaydku hadda fiiri zaydun waa mutade zaydun zayd qaama waa istaagay huwa zaydkii qaama alay wax faacilu kama muuqdo isim daahirana kama dabamarin damiirna kama dambe maxaa leedaha marka faacilkii waa damiir asturan leeda waa damiir mustatira oo huwa ah oo u laabay zayd hadduu lafdiga ka muuqan waayo waa damiir damiir asturan wey xukunkii koobaad waa kaasa sagaalkii xo faacil axkaamtiis waxaa ka mid a ah, annahu laa yajuusu xadfu liannahu cumdatu wa minhaa axkaamtii waxaa ka mid ah annahu faacilka laa yajuusu mabanana taqdiimu la horumarintiisa cala alficli laga hormariyo aacil ma banaano in laga hormariyo ficilkiisa ah, in aacilkii soo hormaray oo ficilkii rafciye ka dambeeya ma banaana carabiga kuma banaano marka haddaad aragto maxaad samaynee faacil aad moodo ficilkiisa inuu ka soo hormaray waxaad leedahay isimkan horeeya ficilkaas dambe horta faacil uma antaas maxaa yeelay faacil kama hormaro ficilkiisa isimkan ama waa mubtade amase ficil maxduufu aacilu yahy laakiin ka dambeeya uma noqon karo aacilaad leed ah, simaad aragtay soo hormaray oo marfuuca ficilna waa ka dambeeya inuu faacilu yahaad moodeysaa waxaad leedahay horta faacil kama hormaro ficilkiisa ficilka ka dambeeya uma ahan faacil labuu midi in uu mubtadaba yahay ousan wuxu ahayn iyo ficil maxduuf ah, oo midkaasu fasirayo inuu faacil u yahay labadu midi iiri siduu kuugu sheegayo wa minhaa axkaamtii waxaa ka mida annahu faacilka laa yajuusu ma banaana taqdiimu la horumarintiisa cala alficli laga hormariyo fain wujida haddii la helo maa isim daahiruhu sida ka muuqata annahu isimkaasu faacilun faacil ah faacilkoo muqadamun la hormariyey hadii la helo isim daahirkiis uu yahay aacil la soo hormariyey wajaba waxaa waajib ah taqdiiru aacil aacilki in la qadaro damiiran damiir xaal yahay damiirkoo mustatiran asturan ficilka ka dambeeya isimkaas faacil in looga dhigo damiir mustatiraa waajib ah isimkan horeeyana wayakuunu wuxuu noqonaa almuqadamu isimka la hormariyey imaa mubtadaa wa imaa faacilan bificlin maxduuf labadu mid noqona labadaas mid noqona imaa mubtadaan inuu noqdo naxwu zaydun zayd qaama waa istaagay hadda fiiri qaama faacil lama socdo isim daahira iyo damiir midna lama socdo isimka ka horeeya zaydun oo rafcisan aad mooda inuu faacil u yahay waxaa leedaha faacil kama hormaro ficilkiisa ee qaamada waxaa waajiba inaad tiraa faacilkeedii waa damiir mustatir oo zaydka u laabana maxaa soo haray zayd zayd waa mubtade zayd waa mubtade qaamana waa ficil maadi faacilkiis waa huwa jumladaasa khabar u ah saasaa leeda ee ma dhahaysid zayd waa qaamo faacilkeedu soo hormaray ma dhihi karti wa imaa faacilan inuu noqdo imaa mubtadaan inuu noqdo miaalkeeda waad arag wa imaa faacilan faacil inuu yahay bificlin maxduuf ficil maxduufa naxwo wain axadun qof axadkoo min almushrikiina gaalada ka mid ah istajaaraka hadduu badbaado kaa dalbado qof gaalada ka mid ah haduu ku yidha war horta inabadgeli gawda haygu haynine aan wax dhegayste fursad isii aan waddanka muslimiinta imaado aan qur-aanka dhegaysto aan diinka fahmo duu xaq yahon ku qanco ah, waa in ku raaca dii kalena waxaad igu soo cela waddankayga anoo nabad qaba aan gaalnimadeeda ku haysta hadduu ku yidhaah waajib waxaa kuwa inaad nabadgelid ha dhegaysto qur-aanka wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadduu diido ha samayna waa dhegaystay mara raaca ayuu ku yidhi uma aminhum waxa weye wain axadun min almushrikiina sajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allahi uma abliquu ma'mana kadib waa inaad geydaa meel uu aamin ku yidhi ma dhihi kartid haddaa ma gacan ku hayaa iska dayma uma abliquu gaarsii ma'mana meel uu aamin ku yahay meesha ciidankiisa joogay iyo dawladdiisii ugee waxaa tira nabad ma tahaa hadda kadib inoos meeshaan kugu qabto laakiin gaadmo iyo lama ogolo nacasnimo wey inaad markaas disho waana xaaraan bahad maba banaana marka hadda fiiri axaduntan waa ism marfuuca istajaaraka faacil lama socdo istajaaraka wax faacilo hadda lafdiga lama socdo daahir iyo damiir mi marka axaduntaas ka horaydaad mooda inay tahay waxaa lagu leeya horta faacil ficil kama hormaro waajib waxaa ka istajaaraka inaad tira faacilkeedii waa damiir musatiroo axadka u laaban horta insajaarag faacil waa loo helay waa kaas maxaa soo haray axadunka axadunka ma banaan inaad mubtada ka dhigto mubtada waa ism soo maaha in shardiyaha ka horeyda in shardiyahuna ism maba gashaba in shardiya ism kama dabamaro ficil keliya ha ka dabamaro ficil soo qadar ficlu shardiya ficilkaasna axadunkaana u faacila dhig ah, ha isku dhihin waa mubtada ila mubtada waa ism in shardiyahuna maba gashaba ism in hardiyaa halkay gashaa icil waxaa tiraa marka axaduntan ficil maxduuf oo ficlu shardi ah oo intaan shardiyada ficil shardigeedii ah ficilkaasaa rafcinaya maxaad leedahay wain istajaaraka axadun qof badbaado hadduu kaa dalbado axadkoo min almushrikiina gaalada ka mid ah istajaaraka hadduu badbaado kaa dalbado faajirhu badbaadi waa jawaabki inta shardiyada xataa yasmaca kalaam allah intuu kalaamka ilaahay ka dhegaysanayo uma abliqhu mamaan kadibna meeshuu aaminka ku yahay gee oo gaarsi marka axadun tan ma banaana inaad mubtada ka dhigto maxaa dhacay u banaanaa wey in shardiyaa ka hore in shardiyaa isim ma gasho axadun tan ma banaana inaad tiraahdo istijaarakada dambe faacilkeedu wey maxay ku banaana wey faacil ficilkiisa kama hormaro haye maxaan leenahay ficil maxduuf ah oo ficilkaanu noo fasiraayo taasaa rafciyey wain istajaaraka istijaarka waa midaan soo qadarayna maha midda dambe wain istajaaraka badbaado hadduu kaa dalbado axadun qof axadkoo min almushrikiina gaalada ka mid ah istajaaraka ida samaau shaqadi waa saas waida nshaqati samaau inshaqad wey ida samaa nshaq idaa soo maaha idaa shardiya ma ma isla xaliisa kara maya asamaadu waa faacil idaa shamsu kuwirad wey idaa kuwirat shamsu in waxa wey kuwirad wey ida shamsu kuwirad kulligood saas d ida samaa nfadarat wa sida ida nfadarat isamaau infadarat dhammaan saasaad ku waday ee adaatu shardi isil kama daba maro taqdiirta xaggaada ficil uga jira wuu ku yidhi sababta ficil loo soo qadaraayo oon mubtado looga dhigay inuu kuu sharaxaa wuxuu ku yidhi lianna adaata shardi adaatu shardi ama in ha ahaato ama idaa ha ahaato laa tadkulu ma gasho cala mubtade adaatu ah, shardi mubtade ma gasho waxaa ka ficneed isim ma gashaba inuu iskaba yidhaahdo isim maba gasho halkaas laba xugunaan maraynaa xukunkii saddexaadoo faacil waa ka wa minhaa axkaamtii waxaa ka mid a ah faacilka axkaamtii faacil iska lahaa waxaa ka mid a ah. anna ficlahu faacilka ficilkiisa yuwaxadu waa la keli yeela maca taniyati faacilka labanimadiisa wa jamci jamcnimadiisa kamaa yuwaxadu sida ficilka loo kali yeelo maca ifraadi faacilka la keli yeelidiisa axkaamta faacil waxaa ka mid ah haddii uu faacilku muana yahay ficilka calaamatu tasniya lagu dari qaama rajulaani qaala rajulaani alaleey calaamatu tasniya lagu dari ma haddii faacilku muana yahay ee ficilka waa la yeeli hadduu jamc yahay faacilku ficilka calaamatu jamc lagu dari sida marka faacilku mufrad yahayba aan ficilka calaamatu jamc calaamatu tasniya loogu darin calaamad aan loogu darin wa minhaa axkaamtii waxaa ka mid a anna ficlahu faacilka ficilkiisa yuwaxadu waa la keli yeelaya maca taniyati faacilka la labayntiisa iyadoo la jirto wa jamci la jamcintiisa iyadoo jirto kamaa yuwaxadu sida loo keli yeelo huwa ficilka maca ifraadi faacilka la keli yeelidiisu markay jirto fataqulu calaada qaama zaydaani labadiisada istaageen iiri qaama iiri calaam tatniya ku dari maydi dhihi maydid qaama azaydaani dhihi maydid qaama zaydaani hadduu faacilku jamc yahay maxaa leedahay waqaama zaydun hadda zayduna faacilku waa jamc ficilka calaamad lagu darima la dhihima qaamu azaydun la dhihima calaamad jamc lagu darima kamaa taqulu sidaad u tiraahdo marka faacilku mufrad yahay qaama zaydun sidaad qaama u tiraahdo marka faacilku mufrad oo zayd yahay qaama aad leedahay markuu azaydani faacilku yahay iyo azayduna markuu yahay waa isku mid qaama qaama qaama fiir faacilkii oo mufrada qaama zayd aacilkii mn qaama azaydani aacilkii jamca qaama ir azaydun qaama umaad iska leeda calaam jamc iyo calaam tasniya ku dari mayda waatan qur-aankaaba kuugu filan qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi qaala rajulaani laba nin waxay yidhahdeen ilaahay ma dhihin qaala qaala rajulaani ama qaalaa rajulaani ilahay ma dhihin qaalaa rajulaani ilahy ma dhihin muxuu yidhi qaala rajulaani qaala u qaala ma dhihin calaamad kuma dag وجاء المعذرون فيري المعذرون وجمع فاعلك وجمع الى ان محمد وجاء ما دين جاءوا وعلامه كما در فعل وقال الظالمون ظالمين توحي يراهدين فيري الى وحده قال الظالمون وقال قال فيري علامه كما در فاعلك واضح الظالمون وتبود الغرفي وجمع الظالمين qaala niswatun dumara waxay yidhaahdeen niswatun waa jamc ah, agga macnaha oh, xagga macnaha waa jamc haddana lama dhihin oh, lama dhihin qulna lama dhihin ee qaala ala seyi calamtu laguma darin jamc wa min alcarabi carabta waxaa ka mida man gabal yulxiqu haleeshiina alficla ficilka calaamata taniya waljamci wa calaamata aljamci idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay muanan aw jamca carabta qabiilooyin waxaa ku jira aan badnayn waa reer dayi iyo qola la yidhahda azad shanuuca iyo banulxaari saddexdaas ayaa waxay sameeyaan haddii faacilku muana yahay waxay ficilka gelinayaan calaamatu taniya calaamatu taniyay gelinayaan haddii faacilku jamc yahayna ficilka calaamu jamcay la xidhiirinayaan haddii faacilku mfrad yahayna waa ka daynahan calaamada waa nimankaas reer dayi iyo azad shanuuca banulxaari waa saddexdaas kitaabka idin dhigayaa ah, marka hore reer dayi uu kuu sheegaya mar dambu haddana saddexdiiba kuu sheegaya waay wa min alcarabi waxaa ka mida man gabal yulxiqu haleeshiina alficla ficilka calaamata tasniyati waljamci idaa kaana alfaacilu marka uu faacilku yahay muanan oo jamcan fataqulu waaad leedahay fataquulu waxaad leedahay anta ayuhalmucribu amase fataqulu waxaad leedahay ayuha albacdu gobolkaano gobolkii sidaan ku hadli jirayoo waxaad leedahay amase adiga muxribka ah qoladaas luqadooda markaad misaalaydo markaad luqadooda ku hadlaydo waxaad leedahay qaama zaydani ad leedahay qaama zaydani qaamaa azaydani carabi horta maaha qaamaa azaydani waa inaad isku qabataa hamsatul wasli lama akriyo hadalka marka la waslina qaama zaydani marka maxay yidhaahdeen qaamaa firi maadaama faacilkii mutalo yahay maxay ku dareen ficilkii calaama taniya alif taniya hadduu jamac yahayna waqaamu zaydune waqaamu zaydune qaamuu firi calaama jamacay ku dareen ficilkii wow maadaama faacilka jamciya waqumna alhindaatu jamc maanu saarin faacilka markuu noqdana maxay ku dareen ficilkii calaamatu jamc wa tusanaa waxaa lagu magacaabaa hiya luqadaas naab faacilka tusanaa hiya wey luqata akaluni albaraqis wa tusanaa waxaa lagu magacaabaa hiya luqadaas luqata akaluniya albaraqis injirboodooyinkiya ay cunay luqadeedaa la yidhahda Ah. luqadaas marka waa la luqatu akaluniyalbaraasiis injir boodooyinkii boodo mataqaan ah, baal yar yaroo sariiraha iyo meelaha aan nadaafada badan ka jirinuu galaaho dadka habeenkii cuno baal yaryar wey kaneecada kasii yaryar marka sariiraha iyo gogosha iyuu galaa maaha baalkan iska haadayo ah, kaneecada waa haad asagu ma haado waa baal yaryar oo injirta madaxa gasho aan ahayn boodaa la yidhaah gogoshuu galaa sariirtuu gala gogoshuu gala markaasuu isku qaniina markaas xadfad ha dhiigaa ka dhigay jamcu burquus wey ya dhilqa maaha dhilqa maaha dhilquhu waa nooc kale mid yaroo dhiigu inta ka dharku ka bixiso hadda waaba kugu dilaaca markaas maraduna dhiig kaa noqday ya ha digaagga waa ka buuxa soo maaha madaxuuba ka galaa digaagoosu marka uu ka buuxahay <laughs> marka waa baal adugu gogoshaas iyo meelahaas uu gelaya marka maaha waxaaba maaha baal yar yar wey waa injir gogosha gelayda marka fiiri luqadan ayada dhama maxaa la idhahdaa luqatu akaluliyalbaraaqiis maxaa loogu magacaabay miaalka fiiriya miaalkaa sidoodii u hadla akala ahaa ficilku faacilkii waa albaraaqiis waa jamc waa jamcu tafsiir marka ficilkii haddii luqadii fasiixahayd lagu hadla maxaa la dhihi lahaa akalanii albaraaqiis akalaniy albaraaqiis akala ala dhihi laha akalanii akalanii albaraaqiis laakiin maxaa la yidhi akarunii albaraaqiis faacilkii wuxuu noqday jamcu tafsiir albaraaqiis maxay ficilkii ku dareen calaamu jamc oo wow ayagaa laga maqlay misaalka markaasaa lagu dheji ah, luqadii o dhamaaba looga dhigay magac markii ugu horrey ayagaa laga maqlay iyagoo le akaluni albaraqid ah, akalu ay yidhahdeen fiiri ficilkii maxay ku dareen wow maadaama faacilkii uu yahay jamc albaraqid markaasa ayaga magac looga dhigay sababta luqadooda sidaan loogu magacaabo ku sheegaya wuxuu ku yihi liana haada lafda lafdigan sumica min bacdin gobol ka mid ah laga maqlay gobol kamid oo le akaluliyal baraaqis oo isxogaya la ah, markaasaa magac looga dhigay markaas wa minhu waxaa ka mid ah wa minhu min ilaaqi اficli alcalaamata dhig wa minhu min ilxaaqi اficli alcalaama ficilkiioo calaamad lagu daray waxaa ka mid a ah, alxadiiu xadiidkaa ka mid ah yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة biاleyli wa malaa'ikaة bالnahaar xadiis bukhaari muslimo wey marka luqadoodii ku socda marka ma fiicna in la yidha xadiisa luqadooda ku socda nabiguna waxa weya reer asadna ma ahayn asadu shanua ma ahayn reer dayina ma ahayn banulxaarisna ma ahayn qurayshi u ah min afsaxi luqaadu ku hadli jir marka ayagu waxay leeyihin waaba tan xadiiskaanaaba luqadayadii ku socda fiiriya yatacaaqabuuna ficilkaas faacilkiis ma haystaa ma haystaa waa afcaal kamsa wowda waa fiiri yatacaaqabuuna waxaa isku isla cirbinaya o isbedelaya fiikum dhexdiina malaa'ikatun waxay yidhahdeen malaa'ikatuna ficilka faacilu ah malaa'ikatu maadaama ay jamac tahay aa ficilka wowda calaamadda lagu daray jamca luqadayadu way yidha ficilka yatacaaqabu way yidhahde wowdan waa iska calaamada yidhahde faacilkiina waa malaa'ikatu laakiin culammadu waxay yidhahdeen luqadooda maahane yatacaaqabuuna waa afcaal kamsa wowdaasa faacila malaa'ikatunna wowda laga bedela maxaad leedaha marka yatacaaqabuuna malaa'ig ayaa isla cirbinaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun ayaa isla cirbinayda ka bedelo yatacaaqabuuna malaa'igtii way isbedelayaan casirkii ayay isku imaanayaan qoladii xalay waxaa weya qoladii maanta joogtay samaday kori qolada cusuboo soo degtay oo casirkii timid caaw hoyane subaxdiina haddana kulmaya subaxdii qoladii soo degtay ayaa joogay maalinkii qoladii xala hoyatana salaad subaxan bay tukaday koraya samada malaa'igaa isku kiin bedelaya dhexdiina yatacaaqabuuna waxaa isbedelaya fiikum dhexdiina malaa'ikatun marka marka lraaba waay noqon yatacaaqabuuna malaaigtii way isla cirbilayaan way isbedelayaan fiikum dhexdiina malaaikatun ka bedelo malaa'igaa isla cirbinayda malaaigtaasoo bileyl ahaata iyo malaaikatun binahaar waa kan shiku wuxuu ku yihi wa saxiixu sida saxiixa ana alalifa alifta wal waaw wowda wa nuuna nuunta halkay ku jiraan alifta iyo wowda iyo nuntu fii maa sumica min daalika wey wixii la maqlo haddii la arko ayadoo faacilkii musane yahay oo ficilka lagu daray alif ama waxaa la maqlay ayadoo faacilkii jamc yahay oo ficilkii wow lagu daray ama waxaa la maqlay ayadoo faacilkii jacmoona saalim yahay oo ficilkii nuun lagu daray ah, nuun lagu daray sida qumna alhindaabta waa صaxiixu sida صaxiixa ana alalifa alifta iyo wlw walwaawa wowda iyo walnuuna fii ma sunica min dalika wixii la maqlay axrufun waa xarafyaal xarafyaalkoo daalatun tusayda cala tasniyati waljamci waana alfaacila faacilkuna maa shayga weeye bacdaha ka dambeeyo gadaalkeeda ku sugan wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mحamed